alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wsalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati aali cimraan baynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda boqol iyo shan iyo labaatan oo min suurati aali cimraan qaala allahu tacaala إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين aayadda hore waxaa ku sugan su'aal baa ku sugan inuu allah mu'miniinta ku yidhi alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bialaaati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin miyayna idinku fillayn inuu ilaahay idiin siyaadiyo gurmad ahaan idiin siiyo saddex kun oo malaa'ig ah ama malaa'igta ka mid ah oo la soo dejiyey balaa marka xarfu jawaabkani wuxuu u dhacayaa hadalka inuu ka jawaabayo haa waa idinku filan tahay in tasbiruu haddii aad sabirtaan wa tattaquu aad ka baqataan allah ka baqataan wa ya'tuukum min fawrihim haada ayna idiin yimaadaan gaaladu min fawrihim haada wakhtigooda kan ah ama saacaddooda tan ah fawrka deg degdeggaa loo isticmaalaa waxaa laga tilmaamaya wakhtiga ama saacadda ah saynu laqbada jalaaleynkaba aynu ku arki doonno yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin yumdidkum wuxuu madad idiin siinayaa oo gurmad iyo siyaado idiin siinayaa rabbukum rabbigiin bikhamsati aalaafin shan kun ayuu idin siinayaa shan kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida ah, oo musawimiina yacni nafahooda calaamadeeyey oo calaamad u yeelay musawimiina iyo musawamiina labadaba waa la akhriyey laqbada jalaalaynka balaa yakfiikum dalik haa way idinku filantahay taasi wa fil anfaali suuratu lanfaalna waxaa ku sugan bialfin yacnii kun inuu markaa idiin siyaadiyo liannahu amaddahum awalan biha maxaa yeelay liannahu allaah amaddahum waa u siyaadiyo siyaada ahaan iyo gurmad ahaan buu u siiyey mu'miniinta awalan markii hore bihaa kun malag uma saarat halaasa intaa dabadeedna waxay noqotay saddex kun bay noqotay oo malaa'ig ah uma saarat khamsa intaa dabadeedna waxay noqotay shan kun oo malag bay noqotay wuxuu cibaaradan u keenay kulminuu kulminayo yacni markaa aayadda anfaal iyo aayaddan uu kulminaayo ayuu markaa u keenay yacni marka aayaddii hore aynu soo aragnay iyo aayaddan iyo aayadda anfaal saddexda aayadood buu kulminayaa labadii jamci aynu sheegnay baana ku sugan oo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen intuba waxay ku saabsan yihiin ghaswatu badrin ayay ku saabsan yihiin markii hore gurmad ahaan waxaa loo siiyey yacni markaa kun malag baa loo siiyey markii dambena waa loo kordhiyo saddex kunoo malag baa looga dhigay markii dambena waa loo siyaadiyo shan kun oo malag baa looga dhigoo shan kun baa la gaadhsiiyey marka intuba ghaswa ay ku saabsan tahay waana sida markaa yacni qawiga ah weeye qowl labaad baa jiroo lagu kulmiyo xalayba waa tilmaannay oo odhanaaya waxay ku saabsan tahay yacnii labada ghasway ku kala saabsantaho midna beder bay ku saabsan tahay midna waxay ku saabsan tahay uxud bay ku saabsan tahay aayadahani uxud bay ku saabsan yihiin aayadda suuratulanfaalna waxay ku saabsan tahay ghaswatu badrin bay ku saabsan tahay marka waxa isweydiin leh see looga markaa eh, xoogaa looga guulaystay markii dambe haddii waxa weeye markaa shan kun oo malag gurmad ahaan loo siiyey waxay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen shartaa ku xidhnaa balaa in tasbiruu watattaquu tattaquu waya'tuukum min fawrihim haada marka sharti baa lagu xidhay haddaad sabir iyo taqwo la timaadaan marka sabirkii marka naqsi ku yaro dhacay yowmu uxud markuu naqsi ku yaro dhacay malaa'ig maba soo degin baa culammada qaarkood yidhaahdeen calaa kulli xaal laakiin labada weji waxa fiican in la yidhahdo intuba waxay ku saabsanaayeen ghaswatu badrin bay ku saabsanaayeen uma saarat khamsatan intaa dabee kun bay noqotay kama qaala tacaala siduu allah uu yidhi in tasbiruu haddaad sabirtaan calaa liqaa'i alcaduwi cadowga kulanka la kulmaysaan haddaad ku sabirtaan wa tattaquu allaha fi lmukhaalafa allahna aad kaga baqataan khilaafkaa khilaafaysaan oo aydaan khilaafin oo cisyaan la imanin ee aa markaa taaca la timaadaan oo awaamirta ilaahay aa fulisaan iyo awaamirta rasuulka waxa idinka reebaanna aa ka dheeraataan wa ya'tuukum ay idin yimaadaan ayilmushrikuuna gaaladu ay idiin yimaadaan min fawrihim haada waqtihim haada wakhtigooda kan ah ay idiin yimaadaan fawrku deg degaa loo isticmaalaa marka waxaa laga tilmaamay min fawrihim iminkadan wakhtigan hadday idin yimaadaan culamada qaarna waxay ku fasireen min saacatihim saacaddooda tana macnuhu waa isla halkii weeye yumdidkum rabbukum wuxuu madad idiin siinayaa oo idiin siyaadinayaa ama gurmad ahaan idiin siinayaa rabbukum rabbigiin bikhamsati aalaafin shan kun shantaa kunoo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida oo musawimiina nafahooda calaamadeeyey oo calaamad u yeelay bikasril waawi la akhriyo waawga hoos dhiggiisa wa fatxiha iyo waawga kordhiggiisa la akhriyo laba qiraa'a ku sugan siduu kuu tilmaamayo musawimiina iyo musawamiina marka musawimiina la yidhaahdo waa ismu faacil waxaa laga tilmaamayaa yacni iyagaa nafahooda calaamadeeyey mucallimiina ay mucallimiina calaamad iyagaa nafahooda u yeelay ay waadiciina calaamatan calaa anfusihim wa khaylihim yacni markaa calaamad u yeelay yacni markaa nafahooda iyo markaa fardahoodaba musawamiina marka la yidhaahdana waxa weeye yacni xagga rabbi in laga calaamadeeyey waa lagu fasiray tafsiir labaadna waa lagu fasiro waa in la yidhaahdo musawamiina qiraa'ada waawga kordhigaysa ismafcuulka ah yacni in la yidhahdo mucallamiina bilqitaali min jihatihi tacaala iyadoo dagaalka laga baray malaa'igtaas xagga ilaahay baa laga tacliimiyey oo laga baray dagaalka kama qaala tacaala fadribuu fawqa alacnaaqi wadribuu minhum kulla banaan oo waxa weeye siday u dagaalamayaan iyo meelahay ka abbaarayaan oo ka garaacayaan gaalada ayaa loo sheegay oo la amray oo allah ku yidhi yacni marka waxa qoorta marka ka garaaca waxaa kaloo ka garaacdaan yacni markaa farahana ka garaaca yacni faraha waxaa looga garaacayaa si aynay hubkii uga dhacaan oo aynay qabsan karin qoortana waxaa looga garaacayaa gaalada si ay u dhintaan waayo haddii markaa seef qoorta lagaga dhufto oo dee markaa kurku go'o waa markaa qofku waa dhimanaya qofku waa dhimanaya waqad sabaruu waana sabreen waa maalintii beder wa anjaza allaahu wacdahu allahna waa u fuliyey ballanqaadkiisuu u ballanqaaday bian qaatalat macahum almalaa'ikatu calaa khayrin bulqin calayhim camaa'imu sufrun wa biidun arsaluuha bayna aktaafihim ilaahay waa u fuliyey ballanqaadkii waa u fuliyey wuxuu ugu fuliyey bian qaatarat inay dagaalantay macahum mu'miniinta la jirkooda inay dagaalameen almalaa'ikatu malaa'igtu calaa khaylin fardo korkooda ay ku dagaalameen fardahaasoo bulqin yacnii caddaan iyo madow isugu jira yacni ablaq baa mufradkiisa la yidhaahdaa bulqunna waa lagu jamciyaa sida axmar xumrun yacni marka waxa weye wasniga saasay tahay marka calaa khaylin bulqin waxay noqonaysaa waa farda madow oo cadcaddaan ku leh markaa yacni markaa kurka iyo qoobabka markaa madow iyo caddaan bay isugu jiraan calayhim camaa'imu sufrun korkoodana ay ku sugan tahay malaa'igtaas cimaamado yalow ah ama cawlan wa biidun iyo cimaamado cadcad cimaamado cawlan iyo cimaamado cadcad ay korkooda ku sugan tahay yacnii madaxay ku sitaan cimaamadaha markaysaa labadaa midab ah arsaluuha xaalay cimaamadaha markaa ay sii daayeen bimacnaa faraqyadooda bayna aktaafihim garbahooda dhexdooda ay sii daayeen adigu taa aasaar baa lagu soo wariyey axaadiis saxiixa looma hayo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka asaxay laakiin aasaar laga soo warinayo saxaabada qaarkood baa saas yadaa tilmaamaysa allah waxauu yidhi wamaa jacalahu allahu ilaa bushraa lakum walitatma'inna quluubukum bih wamaa jacalahu allahu ilaahay kama yeelin imdaadka iyo siyaadinta uu idiin siyaadinayo gurmadkaas ilaa bushraa lakum bushaaro uu idiin bushaaraynaya mooyaane wax kale kama yeelin walitatma'inna quluubukum bih iyo si ay qalbiyadiinnu ugu xasisho ayuunbuu ka yeelay yacnii si ay ugu bushaaraysataan iyo si ay qalbiyadiinnu ugu xasilaan wama annasru guushu may ahaan ilaa min cimdi illaahi allah agtiisa mid ka ahaatay mooye wax kale ma aha allahaasoo alcasiizi kii haalibkaan laga haalib noqonayn ahaaday alxakiimi kii xikmadda badnaa cishay weliba halkuu ku habboon yahay dhigayay ahaaday liyaqtaca arafan min aladiina kafaruu ay nasarakum allah waa idiin gargaaray liyaqtaca tarafan si u gooyo dacal u gooyo qayb u gooyo min aladiina kuwii ka mida darafka waxaa loo jeedaa qayb baa laga tilmaamayaa waxaa loo jeedaa jamaaco gaaladii ka mid a liyaqdaca suu ilaahay u gooyuu idinku gargaaray darafan markaysagaa dacal uu gooyo waxaa loo jeedaa koox iyo qayb uu u gooyo min aladiina kafaruu gaalada ka mida aw yakbitahum ama waxa weeye suu ilaahay markaa u dulleeyo oo yacni ugu dulleeyo jabka markaa ay jabaan fayanqalibuu dabeedna ay laabtaan oo gaddoomaan khaa'ibiin xaalay markaa waxa weeye yacni markaa yacni markaa dullaysan yihiin oo wax ay doonayeen aynay helin ay gacmo madow ku sugan yihiin khaybada waxaa loo isticmaalaa markuu qofku wuxuu doonaayo wanaagsana waayo wixii la wanaagsanaayo uu doonaya markuu waayaa waxaa la yidhaahdaa waa khayba waa diddulfawz laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun laysa laka kuuma sugnaa nebi muxammedow calayhi salaatu wasalaam min alamri amarkiiyo tasarufka xaggiisa kaagama sugnaan shay un waxba aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum daalimuun ay yu'akhiru amrahum ilaahay arrinkooda waa dibdhigayaa aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim ilaa uu ka toobad aqbalaayo aw yucadibahum ama uu ka cadaabaayo labadaa mid ay dhacayaanbu arrinkooda dibdhigayaa fa innahum yagu daalimuuna qaar xadgudbay weeyi walilaahi allah oo qura waxaa u sugnaaday laa ligayrihi oo cid la wadaagtaa inay jirin maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi alardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantii yakfiru liman yashaa yakfiru ilaahay waa u dembi dhaafayaa liman yashaau kuu doono inuu u dembi u dembi dhaafayaa ilaahay waa cadaabayaa man yashaau kuu doonana waa cadaabayaa wallaahu allah ghafuurun waa ka dembi dhaafka badan raxiimun naxariista badan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa aayadahan sababta ilaahay gurmadka malaa'igta ugu keenay mu'miniinta nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintaba ugu keenay gurmadka malaa'igta ah waa laba arrin baa laynoo sheegay waa si waxa weeye allah igu bushaareeyo mu'miniinta oo tabshiirkii ay sameeyaan oo malaa'igtii baa ku bushaaraynaysa nasriga iyo si ay mu'miniinta qalbiyadooda u xasilaan oo waxa weeye way sugayaan qalbiyadoodana laakiin dagaalka ma ka qayb galeenoo ma dagaalameen sida saxiixa waxay tahay waynay dagaalameen taana waxaa lagu sheegay mawaadic kale ayaa lagu oo lagu tilmaamay oo maadaama uu ilaahay ku yidhi fadribuu fawqa alacnaaqi wadribuu minhum kula banaan yacni waxay noqonaysaa inay dagaalka ka qayb galeen saxaabada qaarkoodna waa sheegeen oo waxay yidhaahdeen wakhtiyada qaarkood baana is yidhahdaa gaal dil maalintii beder seeftaydu weli intaanay gaadhin oo ay ku sii socoto baan arkaa kurkiisiiyo halkaa ku dhacay ya yacni seeftii weli yadan gaadhin baa kurku dhulku ku dhacaa buuli cid kaloo dishayna ma arko marka waxa weeye waxay noqonaysaa ciddii yani malaa'igtu leynaysay noqonaysaa kuwaasina ay noqonayaan haddii la yidhaahdo oo ummadii hore malag keliya loo soo diri jiray markaasuu ama ku qaylin jiray gaaladii yacni la halaagayey yacni ama dhulka intuu la fujiyo qaybta ay saaran yihiin sare markaa ugu soo foorariyo yacni marka malag keliyaaba halaagi jiraye intan oo malaa'iga maxaa loo keenay jawaabtu waxay tahay markaa waxay ku imanayeen sifadooda malagnimay ku imanayeen laakiin tan waxa weeye samaynayeen yacni markaa tamasul oo sifadii basharnimo iyo muuqaalkii basharka iyo bini aadamka ayay markaa yacni suuradoodii bay ku imanayeen malaa'igtu waxay samayn kartaa tashakul suurad bini aadam bay ku iman kartaa fatamasala laha basharan sawiya innaga ku aragnay suuratu maryam yacni markaa ku aragnay waata nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil wakhtiyada qaarkood suurad nin uu ugu imanaayey yacni saxaabaduna ay arkayeen marka waxa weeye suuraddii basharnimo ama suuraddii ragga bini aadamka intay ku yimaadaan ayaa sida ragga bini aadamka u dagaalamaan oo kale u dagaalamayaan malaa'igtu yacni marka ee quwadoodii yacni iyo sifadoodii malagnimo iyo awooddoodii malagnimo yacni markaa xaaladan yacni markaa may wada isticmaalayn sidaas aawadeed baa cadadkan badan loogu soo diray oo markaa saas yadaa ah muminiinta loogu xoojiyey muuminiinta loogu xoojiyey marka nasriga allah baa bixiya wama nasru ila min cindi illaahi alcasiizi alxakiim yani nasrigu kuma xidhna markaysaga farabadnida kuma xidhna waxaa dhici karta cid fara inay jabtaa dhici karta waxaana dhici karta cid yari markaysaga inay guulaysato ayaa dhici karta nasriga marka allah baa bixiya wuxuu allah ugu nusreeye ugu gargaaray muminiinta nebiga iyo mu'miniintaba maalintii beder si gaalada markaysaga qayb ka mida loo jaro loo gooyo maxaa lagu gooynayey yacni markaa dilkii la dilayey oo la laynaayey iyo qafaaladkii la qafaalanayey ila kuwa la qafaashay qudhoodu waxay dhex yaalleen in la daayo iyo in la dilo in madax furad laga qaato iyo in la laayo yacni markaa taladii waxa weeye waa la rogrogay markii dambaa la doortay arrinka ku saabsan in madax furad laga qaato e iyaga laftoodu gacan bay ku jireen oo waxay markaa u bandhignaayeen markaysaga in la laayo in la laayo ayay u bandhignaayeen waxaa kaloo ku jirtay dullayn ilaahay gaalada dullaynaayo oo jabka ku dullaynaayo oo deed iyagoo waxay rabeen ee guusha ahaa aan gaadhin ay gacmo madow ay la laabtaan ya yacni waxaa lo odhan jira carabtu waxay ku mahmadaa rajacuu bikhufay xunayn laakiin waxa weeye yacni rajacuu walaa bikhufay xunayn yacni wax alla waxay la laabteen markaysa markaa yacnii kulay ku tahay labadii khufee markaysaga xunayn kulay ku tahay waxay la laabteen ma jirtee waxay la laabteen jab iyo markaa murugo ayay marka la laabteen nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii uxud dhibaabaa la gaadhsiiyey waa la dakhray marka qisadu labadii ghaswo ayaa laynoo sheegayaa labadaba ghaswatu uxud iyo ghaswatu bedrin ha yeeshee ghaswatu uxud sidii looga warramayaba ghaswatu bedrin la dhex geliyey oo marka waxa weeye beder markaa yani markaa ghaswatu badrin yani markaa la dhexgeliyey samirsiin baana ku jirtay oo bimacnaa haddii hadda ah markaa laydinka gacan sarreeyey goobtii markaa uxud dabayaaqadeedii ama intii dambe idinkuba hore u guulaysateen hadda maaragtaa walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adillah yacnii waxaa la tilmaamayaa inay ku ilaawaan maalinta uxud waxa gaadhay yacni maalintii badar markaysagaa siday yani gaalada uga libaysteen iyo siday u jabiyeen iyo waxa gaalada ku dhacay ee ay ka dhacday markaysaga kabtay meeday ay ka dhacday yacni wax la qabto iyo wax la laayo iyo wax firxada oo markaysaa markaa ay noqdeen sidaas yadaa markaa ay noqdeen wamaa jacalahu allaahu ilaa bushraa lakum wamaa jacalahu allahu ilaahay kama yeelin ayil imdaada yacni siyaadinta uu idiin siyaadiyo gurmad idiin siiyey malaa'igta damiirka haadu wuxuu u noqonayaa masderka alimdaada ayuu u noqonayaa imdaadkaana waxaa lagu sheegay ficilka marka lasoo sheegay yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin yo an yumiddakum yacni ficilkaasaa masderka koobsanaya marka marjicu damiirku wuxuu noqonayaa masderka ku guda jira dimniga ficilkaas ayuu u noqonaya waayo ficilku wuxuu faa'iideeyaa yacni macno masder iyo wakhti oo isku lamaan ya xadasun muqtarinun biaxadi alasminati alaasa yacni xadas ku lamaan awqaadda marka isagaa saddexda ah mid ka mida wakhtiga tegey iyo wakhtiga xaadirka iyo wakhtiga soo socda yacni marka waxa weeye labadaasoo isku lamaan buu faa'iideeyaa marka saas aawadeed yacni markaa masderkaa dimnu lficli ku sugan ayaa loo celinayaa wamaa jacalahu allahu ilaahay kama yeelin ay ilimdaada siyaadinta uu idiin siyaadiyo gurmad ahaan idiin siiyey malaa'igta ilaa bushraa lakum bushaare uu idin bushaaraynayo aawadeed mooyaane wax kale yani markaa kama yeelin uu idinku bushaaraynaya binasri yani nasriga idinku bushaaraynayo walitama'inna waxaa lagu cadfay maadaama masderkii la sheegay waxay ka dhigan tahay ilaa liyubashira lakum walitama'inna yani saasaa marka waxaa laysugu cadfay hmm. walitadma'innaga si ay u xasisho ay taskuna ay u xasisho quluubukum qalbiyadiinnu bihi ay ugu xasisho yani markaa gurmadkaa laydiin siiye ay ugu xasisho sababtiisa ay ugu xasisho falaa tajzaca aynay argagixin min kasrati alcaduwi cadowga farabadnidiisa daraaddeed aynay la argagixin wa qilatikum iyo yaraanshihiinna ay yartihiin aawadeed aynay la argagixin Mm, qalbiyadiinnu wama nasru nasrigu ma ahaan ilaa min cindi illaahi allah agtiisa mid ka ahaaday mooye wax kale ma ah waa xasri allahaasoo alcasiizi kii qaalibkaan laga qaalib noqonayn ahaaday allahaasoo alxakiimi kii xikmadda badnaa ee shay weliba halkuu ku habboon yahay dhigayay ahaaday xagga odhaahda iyo xagga ficilka iyo xagga sharciga yacni mid walba yu'tiihi man yashaa ilaahay waa siiyaa nasriga cidduu doono inuu siiyo walaysa bikasrati ljundi ma aha nasrigu mid ku yimaada farabadnida ciidanku farabadan yahi ciidanku isagoo fara badan baa dhici karta inuu jabo haddii sabab jabka keensanaysaa ay timaaddo ya maalintii xunayn dee muslimiinta cidi kama badnayn laba iyo toban kun bay ahaayeen laakiin markay iscajabiyeen ay yidhahdeen maanta markaysagaa laynagama qaalib noqonayo laynagama gacan sarraynaayo waxa markaa ku yimi jab baa ku yimi ya icjaabkaana saabay saabuuliyi wa yowma xunaynin ida acjabatkum kasratkum falam tugni cankum shay'an wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin wadamaaragta marka waxa weeye farabadnida kuma xidhna markaa nasrigu liyaqtaca arafan min aladiina kafaruu mutacalliqun binasarakum waxay ku tacalluqdaa nasarakum ayay ku tacalluqdaa yacnii caamilka waxaa la yidhaahdaa mutacallaq jaarkiiyo majruurkana waxaa la yidhahdaa ama jaarka la yidhaahdaa mutacalliq oo laamka la hoos dhigay waa sida markaysagaa jamaahirta nuxaadu u isticmaalaan weeye inkastoo bacdigood ay yidhahdeen cagsigana waa loo odhan karaa oo waxa weeye markaa waxaa la odhan karaa caamilku waa mutacalliq jaarkiiyo majruurkuna waa mutacallaqaan baa la odhan karaa yacni marka waxa waa la kordhigi karaa laamka sida xasan cataar markaysaga uu ku yidhi yacni xawaashidiisa qaarkoodee markaysa markaa naxwaha uu ku tilmaamay waayo maadaama isku tacalluqaan mid waliba ka kale waa ku tacalluqay laakiin isticmaalka nuxaadu wuxuu u badan yahay inay yidhaahdaan yacni xarafka mutacalliq ku ah caamilka liyaqtaca arafan min aladiina kafaruu liyaqtaca nasarakum waa idiin gargaaro waa idiin hiiliyo nasrigu ilaahay idiin siiyey liyaqtaca si u gooyo daraaddeed ayuu markaa idinku gargaaray oo nasriga idiin siiyey mutacalliqun binasarakum waxay ku tacalluqdaa nasarakum bay ku tacalluqdaa ay liyuhlika si uu u halaago waa gooye si u gooyo waxaa loo jeedaa si u halaago o u laayo darafan dacal uu gooyo dacalka waxaa laga tilmaamayaa qayb gaalada ka mid a darafan min aladiina kafaruu qayb gaalada ka mida si uu ilaahay u gooyo ayuu nasriga idiin siiyey muxuu ku goynayaa ku halaagayaa waa goynaya waxaa loo jeeda wuu halaagayaa waa markaa yani waa jaraya kaannahu wax go'ay oo kale ay yihiin ya bilqatli waalasri yani markaa si uu ku gooyo ku halaago bilqatli dilu markaa ilaayo iyo walasri kafaalaad la qafaasho aw yakbitahum iyo suu u dulleeyo ay uu u dulleeyo bilhaziimati jabka ugu dulleeyo jabka sababtiisa ugu dulleeyo fayanqalibuu dabeedna ay gaddoomaan oo laabtaan yarjicuu ay noqdaan khaa'ibiina iyagoo guuldarraystay ay noqdaan iyagoo guuldarraystay oo lam yanaaluu maa raamuuhu lam yanaaluu aan gaadhin maa raamuuhu waxay doonayeen aan gaadhin raama yaruumu rawman wa maraaman qasadkaa la yidhaaha loo isticmaalaa buluuqu lmaraam waxa weeye waa buluuqu lmaqsid yacni wixii la doonaayey in la gaadho marka raama qasaday la macno tahay marka lam yanaaluu aan gaadhin maa raamuhu waxay dooneen ay u qasteen iyagaan gaadhin yacni iyagoo guuldarraystay oo wax guula aan helin yacni markaa gacmo madhan ay la laabtaan wa nasala lamaa kusirat rabaaciyatuhu sala allahu alayh wasalam wa nasala waxaa soo degay lammaa kusirat markii la jebiyey rabaaciyatuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam dhooshiisii la jebiyey maalintii uxud qaybta hore dagaalka saynu soo sheegnay mu'miniinta ayaa gacan sarreeyey gaaladii markaa waxa weeye baqaa raacay yacni waxna waa laga laayey jamac ka midaa la laayey baqihiina wuu raaco waa markaa waxa weeye way jabeen markay saasi dhacday ayaa markaysaga raggii ay laayeen mu'miniinta qaarkood ay ku mashquuleen qoladii markaa loo qaybiyey inay markaa kurta saaraadaan oo halkaas marka waxa dhabarjibin ay ka ilaaliyaanna waxay yidhaahdeen dagaalku waa kaa dhammaaday aan haddaba tagno aan markaysa markaa bal hadda yacni markaa eegno meesha yacni mafurka iyo khaniimada iyo markaysaga waxa la laayay iyo aan eegno cabdullaahi ibnu jubayr oo saxaabigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uga mas-uul dhigay ciidanka uu buurta saaray ee dhabarjebinta ka ilaalinayey wuxuu hi nebigu calayhi salaatu wasalaam halkan buu inagula ballamay inaynu ku sugnaanno markaa ha tegine jooga dabeed markaysa markaa badankii waa diideen isaga iyo yacni ilaa toban qof baa ku soo hadhay meeshii intii kale waxay markaa qabteen xaggii markaa goobtiiyo dagaalku ka dhacay yacni markaa ayay markaa u kaceen markaasaa ciidan markaa waxa fardoolay ah oo uu khaalid wato oo ciidan markaa gaaladii ka mida ah oo khaalid wato oo fardoolay ah ayaa xaggii markaysa markaa ka soo yacni wareegay markay xaggii ka soo wareegeen ayay markaysaa nimanka wax ku rirideen markaysaa dhowrkii eh, tobankii nina meesha saaraa yagiina markaysa markaa waxay laayeen iyo waxay soo jiidheen bay ka dhigeen dabeedna markaysaa dhabarkay kaga dhufteen halkaasaa markaysa markaa waxa ku dhacay yacni jaba ayaa markaa yimi nebigana calayhi salaatu wasalaam dad yar baa ku soo hadhay oo markaysa waxaa la joogay oo markaysa waxaa daafacayey dad yar baa ku soo hadhay yacnii shaydaankii qudhiisu waa dhawaaqay shaydaanka cod la maqlayoo dheer buu ku dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay muxamed waa la dilay dad badanoo muslimiinta ka mid a warkaa rumaystay shaytaankii af labadii intuu yeedhay ayuu yidhi muxamed waa la dilay halkaana niyadjab baa yimi mu'miniinta qaarkood waaba iska fadhiisteenba iyadoo dagaalkii socdo niyadjab daraaddeed anas ibnu nadri waa ka soo maraya jamac markaysagaa muslimiinta ka mid oo meel iska fadhiya markaasay ku yidhaahdeen ma maqasho in maxamed la dilay markaasuu haddii la dilay maxaa la fadhidaan meesha lagu dilay maa ku dhimataan yaa markaasuu allaahuma innii abro ilayka mima sanaca haa ulaa wa mima sanaca haaulaa ilaah waxaan kaaga beri noqonaya waxa kuwaasi sameeyeen gaalada ah iyo waxaan kuwa kale sameeyeen qoladan fadhiisatay ee niyad jabtay buu markiisa markaa sheegaya markaasuu seeftiisii isagoo wata ayuu gaaladii la dhex galay markaasuu waxa weeye markaa ku baalbaalay kadibna markaysa markaa waxaan waa dileen yacni waran iyo seef siday ugu wadeen ayay dhulka ugu tuureen ilaa la garan waayey muuqaalkiisii farabadnida waxa markaa waran iyo seef ku dhacay ilaa la garan waayey oo wejigiisii markaysaga uu noqday mid aan la garanaynin uu noqday waxaa la yidhahdaa markii dambe walaashiibaa farahiisay ku garatay farihiisa ayay ku garatay waxaa laga tiriyey nabarada ku yaallay dhowr iyo siddeetan nabar ayaa laga tiriyey marka jabka yacnii waxyaalaha sababay waxaa ka mid ah yacni markaa dhawaaqaas shaydaan ku dhawaaqay dadka qaarkood ay rumaysteen ay run u qaateen waxay ka mid ahayd waxyaalaha jabka saabay iyadoo cumuuman jabka waxa saabaya ahayd cisyaanka iyo yacni iskhilaafka sidaynu markaa dib ka arki doonno oo aynoo iman doonto aynu dib ka arki doonno nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeye jamac markaa saxaabada ka mida daafacayey oo waxaweeye qaarkood ay isu dhigayeen waranka lagu soo rido ay markaysaa isu dhigayeen si aanu nebiga ugu dhicinay isaga ugu dhaco dadka daafacayana waxaa ka mid ahayd yani nusayba gabadhii la odhan jiray ayaa marka iyaduna waxay ka mid ahayd yani markaa sida raggay u dagaalamaysay maalintaas jamacii ku soo hadhay yani marka ayay ka mid ahayd oo marka weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam daafacayey ayay markaysa waxaa ka mid ahayd yani waxay u dagaalamaysay sida marka waxaa yani markaa ragga ayay marka u dagaalamaysay waxyaalaha nabiga loo geystay waxaa ka mid ah in koofiyaddii eh, birta ahayd yacni markaa wax lagu dhuftay dabeedna madaxa ay gashay halkaa dakhar baa ka yimi waxaa ka mida ah dhooshiisa in la jebiyey may wada fuqin dhooshii oo may wada dhicin laakiin qayb ka mida ah duushay oo jabtay qayb ka mid a ah ayaa duushay oo jabtay nimanka markaysagaa dhaawacyadaa u geystay waxaa ka mid ahaa cutbat bnu abi waqaas oo sacd ibnu abi waqaas ay walaalo ahaayeen gaalnimadii baanu ku dhintay waxaa ka mid ahaa cabdulaahi ibnu a ah ninkii loodhan jiray waa kii markaysaga markaa isaguna nebiga calayhi salaatu wasalaam waxbuu markaa yani ku dhuftay oo wuxuu yihi khudha minii ana bnu qami'a ah. dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi aqma'aka allaah ilahay ha ku dulleeyo ayuu markaysaga ku yidhi calaa kulli xaal nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaawacyadaasaa gaadhay oo maalintaas marka waxaa la dhaawacay marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa sabrayey yani marka iyadoo markaa dhaawacyadaasi ay gaadheen oo dhibaabahaasi markaysa marka ay gaadheen wuxuu yidhi sheikhu jalaaludiin asuyuudi raximahullah wa nazla lama kusirat rabaaciyatuhu sala allahu aleyh wasalam waxaa soo degay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhooshiisa la jebiyey wa shujja wajhuhu wejigiisana la dakhray yowma uxudin maalintii uxud wa qaala uu yidhi kayfa yuflixu qawmun khadabuu wajha nabiyihim biddami siay u liibaanayaan qawmun dad ay u liibaanayaan khadabuu yacni markaa ku dharoobay wajha nabiyihim wejigii nebigooda biddami yacni dhiig markaa sidaas waxa weyaan yani markaa yani ugu dharoobay bimacnaa waxa dhiig ka keenay dabeed wejigii marka waxayan wejigiisii dul maray oo markaa midab u yeelay cidda caynkaa samaysay say u liibaanaysaa waxay noqonaysaa markaa fogaysadu fogaysanaayo inay soo hanuunaan oo markaysaga liibaanaan fogaysadu fogaysanayo ayay noqonaysaa maxay culammada qaarkood yidhaahdeen wuxuu ku hamiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu habaaro dabeedna aayaddan baa soo degtay laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun laysa laka kuuma sugnaanin minal amri xagga amarkiiyo tasarufka iyo maamulka shay un waxba kaagama sugnaan bal ilamru lilaah amarku allah buu u sugnaaday fasbir sabir aw yatuuba calayhim bimacnaa ilaa an awdani waxaa la macno tahay ilaa an bay la macno tahay ilaa bay la macno tahay anna waxa weeye waa muqadara bacda aw baa la qadaraa waxay culammadu marka ay haayadan u qadareen yu'akhiru amrahum arrinkooduu ilaahay dib dhigayaa aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim ilaa uu ka toobad aqbalayo arrinkooda dhigayaa arrinkoodu dib u dhigayaa aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim ilaa uu ka toobad aqbalaayo ayuu arrinkooda dib u dhigayaa bilislaami islaamka ee ay islaamaan uu kaga toobad aqbalaayo oo islaamka intuu ku hanuuniyo uu ka toobad aqbalay aw yucadibahum ama uu ka cadaabaayo labadaa mid dhacayaan lama jasmin ma kanaa dhacayo mise kan miyay soo hanuunayaan oo laga toobad aqbalayaa mise waa la cadaabayaa tan marka waxa weye waa la isbarbar dhigay labada midi ilaa ay dhacayso arrinkooda waa dib u dhigaya ama yani fasbir la yidhaahdo sabir ilaa an yatuuba calayhim taqdiirka markaysaga hadda isagu fasbir inuu u qadaray oo haayada markaa uga dhigaayo ayay u eg tahay laakiin sabirka mar walba haddii uu markaa laga toobad aqbalo iyo haddii la cadaababa sabirka markaysa markaa isagu haayo male mar walba in la sabro way tahay marka culamada qaar waxay qadareen yu'akhiru amrahum arrinkooduu dhigayaa ilaa an yatuuba calayhim fasbir sabira aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim ilaa uu ilaahay ka toobad aqbalaayo yacnii arrinkoodii dib buu ee iska sabir bilislaami islaamka uu kaga toobad aqbalayo aw yucadibahum amau ka cadaabayo fa inahum daalimuuna iyagu waa qaar daalimiino xadgudbay weeye bilkufri gaalnimada ayay ku xadgudbeen oo adlamu dulmi waa gaalnimada waalkaafiruuna hum daalimuun gaaladu iyagaa daalimiin ah ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn waa dulmi weyn sabab kale waa la soo raray oo saxiixyadabay ku sugan tahay sababtaa kale waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi yacni qabaa'il baa u yimi ficli iyo dakwaan iyo luxaye iyo qabaa'il la odhan jiray baa u yimi waxay yidhahdeen waa islaamnay waxaannu doonaynaa dad diinkana bara ayaanu doonaynaa oo qur'aankana bara ayaanu doonaynaa ee dar markaa dad markaa bara yani diinkana bara nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray toddobaatan saxaabadii ka mida ayuu ku daray way kaxeeyeen dhagar baynay uga jeedeen markay guryahoodii la tageen iyo markaysaga meeshay deganaayeen baa toddobaatankiiba way dileen toddobaatankiiba way dileen markay lahaayeen waa islaamnaya beenbeen bay uga jeedeen yacni dhagarta noocaasa ayay markaa sameeyeen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qunuuday waa habaaray salaadaha faralka ah aakhirkoodu ku qunuudo ku habaaray isagoo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku habaaraya allaahumma alcan riclan wadakwaana dakwaana wa cusayata casabu llaha wa rasuulah ilaahu nacdal yacni ricli iyo dakwaan iyo cusaya yacni intaba ilaahu nacdal casabu allah wa rasuulah bil waday qunuuddaa ah dabadiisa waxaa aamiin ka lahaa awliyadii ilaahay oo saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam kuwoodii ugu fadliga badnaa ayaa markaysaga nebiga ku daba tukanayey hadday alcasharatu almubasharuuna biljanna tahay hadday markaysaa khaalibu ahli bedrin tahay badankii reer beder hadday tahay saxaabo kale yacni markaa iyadoo yacni markaa bil dhan nebigu habaaraayo ow shanta salaadoodba uu ku habaarayo oo uu saa ku qunuudayo dabadiisana ay aamiin ka leeyihiin yani markaa saxaabadii fadliga badnayda ay aamiin u leeyihiin ayaa markii dambe waxaa soo degtay laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum inahum aalimuun ya markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habaarkii joojiyey oo qunuuddii u qunuudaayey ee uu qabaa'isha tacaddiga iyo siyaadada ah iyo gaalnimadii ku darsaday tacaddi siyaado dheeraad ah iyo dhagar siyaada ah ku darsaday habaarkii uu habaarayey joojiyey kadibna ilaahay waa ka toobad aqbalay way soo islaameen islaamnimadoodiina way wanaagsanaatay markii dambe islaamnimadoodiina way wanaagsanaatay aayadda waxaa laga qaadanayaa amarka iyo tasarufka yacni markaa inuu allah leeyahay cidi aynay la wadaagin isagaa ilaahay khalqigan ku tasarrufaya oo maamulaya isagaa mudabbir ah cidda umuuraha dabbaraysa maamulaysa waa allaah sidaas aawadeed markuu allah yidhi falmudabbiraati amran yacni marka iskood uma dabberayaan malaa'igtu ee malaa'igtu biamrin min allah bay ku dabberayaan oo wixii la amro ee la fara ayuunbay samaynayaan wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik wamaa kaana rabbuka nasiya yacni wax aan loo dirin malaa'igtu ma sameeyaan amar bay ku shaqeeyaan yacni wax markaa iskood waxay isaga samaynayaan ma aha ka markaa waxaa mudabbirka ee umuuraha dabberaya maamulaya waa allah weeye waman yudabbiru alamr fasayaquuluuna allah cidda umuuraha dabbertaa waayo yacni waxa weye qura allah baa umuuraha debera yacni waxa markaa uu doono ayaa fulaya yacni allah buu amarku u sugnaaday laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum daalimuun halkaa waxaad ka garanaysaa waxyaalaha suufiyada qaarkood ay yidhaahdaan weli hebel waxaa la siiyey kelimatu kun oo hadduu kunba yidhaahdo wax allo wuxuu doonayaa sidii u doonaayay u dhacayaan inuu arrinka noocaasi baatil yaho waxba aanay ka jirin yaa kelimatu kun baa la siiyey warka ay leeyihiin war baatila weeye innamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun ka markaa kun markuu yidhaahdo wax kasta ay u dhacayaan siduu u doonayay waa allah cid kale ma aha waa allahoo qura haddii la yidhaahdo hebel waxa la siiyey kun baa la siiyo wax kasta uu doonaya hadduu kun yidhaahdo waa dhacayaan haddii la yidhaahdo waxaa ka imanaysa khasaystii ilaahay baa allah siiyey baa ka imanaysa awooddii ilaahay buu allah siiyaa ka imanaysa yaa dee taasna waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa oo arrin gaalnimo ah saas aawadee sheikha la yidhaahdo abulcabaas alqaraafi kitaabkiisa alfuruuq la yidhaahdo waxa uu ku nasgaraynayaa ku sheegayaa hadalka bacdu suufiya ay yidhaahdaan weli hebel waxaa la siiyey kelimatu kun abulcabaas alqaraafi wuxuu ka mid ahaa culammadii qarnigii toddobaad buu ka mid ahaa waxay isku wakhti ahaayeen imaamu nawowi bay isku wakhti ahaayeen mutacaasirayn bay ahaayeen waana ka hor dhashay waana ka dambeed dhintay waayo cimriga nawowi waa koobnaa yaa yacni wuxuu ka dambeeyey siddeed sanuu ka geeri dambeeyey oo nolosha kaga dambeeyey nawowi lix boqol iyo afar iyo siddeetankii ayuu dhintay halka nawowi lix boqol iyo lix iyo toddobaatankii uu dhintay ayuu abulcabaas alqaraafi almaaliki wuxuu dhintay lix boqol iyo afar iyo siddeetankii ayuu dhintay marka abulcabaas alqaraafi uu dhimanayana ibnu taymiya dhowr iyo labaatan jir buu yahay ya dhallinyaruu yahay markaa markuu dhimanaayo abulcabaas alqaraafi ibnu taymiya dhallinyaruu yahay labiyo labaatan jir meelahaasuu noqonaya marka wuxuu odhanayaa kitaabkaa ku naskaraynaya hadalka suufiyada qaarkood ay yidhaahdaan weli hebel kelimatu kun baa la siiyey waa kufrun billaah waa gaalnimo allah laga gaaloobayo gaalnimo weeye yaa oo dee waxay noqonaysaa marka hebelka in allah lagu shabbahay ya waa tashbiihu almakhluuqi bilkhaaliq waxay dad badani markaysaga tashbiiha markay dhaleecaynayaan oo in la dhaleeceeyana waa tahay tashbiihiyo waa kufriye waxay sheegaanu nooc ka mida tashbiiha oo maxay ah tashbiihu alkhaaliqi bilmakhluuq in khaaliqa makhluuqa lagu shabaho oo la yidhaahdo sifada khaaliqu sifada makhluuq ay la mid tahay ya oo tamaaman shabbahdaa waa kufri laakiin nooc kaleoo tashbiihaa jira oo maxay ah waa tashbiihu lmakhluuqi bilkhaaliq waa in makhluuqii khaaliqa lagu shabaho addamarta makhluuqii baa khaaliqii lala simayaa ama lagu shabbahayaa ama la barbar dhigayaa ya uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun yacnii kuwa gaaloobay rabbigood bay cid kale la masaynayaan oo la simayaan cadli bay samaynayaan rabbi ay cid kale garab dhigayaan waa taswiir cadligu waa maxay yacni markaa makhluuqii bay khaaliqii la simayaan atay aakhiro odhan doonaan gaaladu tallaahi in kunnaa la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin allah baanu ku dhaarannaye baadi cad baannu ku sugnayn markaannu rabbulcaalamiinka idinla simaynay xaggay kala simayeen waxay kala simayeen yacni markaa xagga xubbiga iyo tacdiimka iyo cibaadada iyo waxaweeye sifaadka oo ay ka dhigayaan sifada markaysaga makhluuqu sifadii khaaliqa inay la mid tahay ya oo haddii la yidhaahdo dee makhluuqu markaysaga sifadiisu walow marka waxaweye weli ha ahaado ama nebi ha ahaadabe yacni waxaweeye siduu allah wax u og u ogyahay oo cilmulghaybkii inuu ogyahay loo sugo oo la yidhaahdo waxa siduu markaa allah waxbu awooduu awoodaa dee waxay noqonaysaa markiisa allah baa lagu shabbahay allah baa la barbardhigay allah baa lala simay bay noqonaysaa kufrun billaah weeye waa gaalnimo allah laga gaaloobaayo marka yacni warka odhanaaya weli hebel kun baa la siiyey oo dad wax kastuu doonaa waa dhacayaan dee sax ma aha nebi maxamed baa wax kastuu doonaa aanu dhacaynin wakhtiyada qaarkood ay baaqanaysay iyadoo qaalibka ducooyinkiisa nebiga laga aqbali jiray haddana marmarka qaarkood ayay dhici jirtay inaan markaysagaa laga aqbalin tanba lagama aqbalin bil buu habaarayay ka warran gaalo tacadiday oo markaysaga tacaddii siyaada alla timi gaalnimadii tacadii siyaada ku darsatay ya oo dhagarta noocaasa samaysay uu bil habaarayey markaasaa waxa weeye aan haddana yacni marka wixii aanu ku dhicin oo ilaahay ka toobad aqbalay ay soo islaameen dabeedna wanaagsanaadeen ya xadiis kale waxaa ku soo aroortay in calayhi salaatu wasalaam u yihi saddex arrin baan ilaahay weydiistay laba ilaahay waa i siiyey midna waa ii diiday yaa ta u diiday waa maxay ummaddiisu inaana dagaalamin oo yacni dhibtooda aan dhexdooda laga yeelin oo muslimiintu ayna islayn taa ilaahay waa iga diiday buuhi marka arrinka ku saabsan weli hebel waxaa la siiyey yacni kelimatu kun oo wax kastuu doonaa oo kun markuu yidhaahdo waa dhacayaan sidaasay baatil u tahay waa ayna sax u ahayn allah waxau yidhi walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard walilaahi allahw qura waxaa u sugnaaday laa lihayrih lilaahida lasoo hormariyey khabarka in lasoo qadimay waxaa laga qaadanayaa xasri koobis baa laga qaadanaya walilaahi allahoo qura waxaa u sugnaaday aan cid kale u sugnaanoo aynan la wadaagin maa fi samaawaati waxaa cidharka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi iyo waxaa dhulka ku sugan dhammaantii asamaawaat waa la jamciyey waa toddoba cir weeye dhulka laftiisu toddoba weeye laakiin asha ku jirta ayaa markaa jinsi laga tilmaamaya qur'aanka laguma jamcin erayga ardi ee mufradnimu u yimi ha yeeshee asha ku jirta ayaa laga qaadanayaa yacni jinsiga yacni arlo oo dhan oo toddobadii dhulba ku dhacaysa axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam baana tasriixisay inay markaa arladuna toddoba ay ka koobantay aayaddii suratu yacni markaa suuratu talaaqna waa lagu ishaaray inay markaa arlooyinkuna toddoba yihiin waa yahay mulkan wa khalqan wa cabiidan waxay allah ugu sugnaadeen waxaa cidharka ku sugan dhammaantood iyo waxaa dhulka ku sugan dhammaantii mulkan xagga yeelashada oo allah keliyaa leh cidilama laha qayb ka mida ah cid kale ma laha la istiqlaalan wala ishtiraakan si madax bannaanna cid kale uma laha si wadaagoo allah ay la leeyihiinna walow misqaala darraba ha la ekaatee yacnii marka waxaa si wadaagana ilaahay ulama laha wa khalqan iyo xagga abuurista dhammaan allah baa abuuray cidi lama abuurin wa cabiidan iyo xagga addoommaha dhammaan isaga u rabbi ah yacni waxaa weeye waa tamyiiz waxaa laga tilmaamayaa sugnaanshahay allah u sugan yihiin ayaa lasii caddaynaya yani marka waxa taasaa la caddaynaya mulkan wa khalqan wa cabiidan oo isagaa ku tasarufaya yakfiru liman yashaa yakfiru ilaahay waa dhaafaa liman yashaau ciduu doono almakfirata lahu dembidhaafku u dembidhaafaayo uu doono almakfirata uu qadarayaa waa mafcuulkii yashaau waa kii doonistu ku dhacaysay ya marka waxa weeye waxaa laga qaadanayaa hadalka ka horreeya laga qaadanaya shaa'a iyo yashaa'u sida badan waa la xadfaa ama shartiya ha dhacdo ama marka waxa weeye markaa sira ha dhacdo waa la xadfaa markaysaga haaliban markaysaga mafcuulkeeda waa la xadfaa marka waxaa laga gartaa siyaaqa ayaa laga gartaa waxa mafcuulka u noqonaya yakfiru ilaahay waa u dhaafaa liman yashaau kuu doono ayuu u dhaafaa almakfirata lahu kuu doono inuu u dhaafo almaqfirata lahu yacni markaa dhaafitaanka markaa inuu u dembi dhaafo uu doono ayuu markaa ilaahay u dhaafaa wa yucadibu ilaahay waa cadaabaa man yashaau kuu doono tacdiibahu cadaabistiisa uu doonona ilahay waa cadaabaa kuu doono inuu u dembi dhaafo waa u dembi dhaafaa kuu doono inuu cadaabana waa cadaabaa marka masdarkii oo sariixa ayuu keenay mm. isagoo mu'awala marka la keenay an yakfira lahu baa la odhanaya iyo an yucadibahu laakiin waxa u fudaydiyo dee masderkii oo sidiisa uu keenay mafcuulkii yani masderkaa mafcuulka noqonaya wallaahu allah hafuurun waa dembidhaaf badan yahay liawliyaa'ihi awliyadiisa waa u dembidhaaf badan yihi raxiimun waa u naxariis badan yahay biahli taacatihi cidda taacadiisa u ehelkaana waa u naxariis badan yahay waa u naxariistaa alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi alardi yarxamukum man fi asamaa yaa ayuha aladiina aamanuu allah waxau yidhi kuwii rumeeyeyow laa ta'kuluu ribaa adcaafan mudaacafa laa ta'kuluu ha cunina arribaa ribada adcaafan labanlaabiyo ha cunina yacni mudaacafatan la labanlaabay yacni markaa xaalay markaa labanlaaban tahay ha cunina wattaquu allaha allah ka baqa lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan allah uga baqa wattaquu naara naarta iska ilaaliya allatii taasoo naartii baa la sifaynayaa allatii taasoo uciddat la diyaariyey yacni markaa hiya naarta lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey uciddat lilkaafiriina waa silatulmawsuulki weeye wa atiicu allaha allaha ateeca wuxuu idin amray fuliya wuxuu idinka reebayna ka taga wixii khabar uu idiin sheegayna rumeeya waarasuula rasuulkana sala allahu alayh wasalam aeeca ataaca fi lamri waa imtisaalka ataaca fi nahyi waa ijtinaabkii oo intihaaga waa in laga reebtoomo layska daayo ataaca fi lakhbaar waa tasdiiqa yacni markaysaga la rumaynaa waarasuula rasuulkana sala allahu alayh wasalam aeeca lacallakum turxamuuna si laydinku naxariisto yacni taacada la kaalaya wasaaricuu yacni beretam u kala dheereeya ilaa makfiratin dembidhaaf intii ka ahaatay yacni u beretam u kala dheereeya dembidhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday wa jannati iyo janno intii ka ahaatay u beretama oo u kala dheereeya musaaraca la kaalaya u degdega u degdega jannadaasoo carduhaa ballaarkeedu alsamaawaatu waalardu ay mislu samaawaati waalardi cirarkiiyo dhulka uu la mid yahay toddobada cir iyo toddobada dhul yacni markaa uu la mid yahay ballaarkeedu uciddat waa la diyaariyey jannadaas lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanayaa loo diyaariyey alladiina kuwaasoo mutaqiintaa la sifaynaya ama la yidhaahdo muttaqiintu wa ayo alladiina ay hum alladiina kuwii weeyi ama acnii waxaan u jeedaa alladiina kuwii marka maxalu nasbo iyo maxalu jar iyo maxalu rafco baa inta mid walba loo icraabi karaa aladiina alladiinadaas alladiina yunfiquuna fi saraa'i waadaraa'i haddii sifa looga dhigo lilmuttaqiina waxay noqonaysaa maxalu jar inay taalo ya haddii ficil loo qadaro acnii la yidhaahdana waxay noqonaysaa maxalu nasbo inay taallo haddii markaa su'aal muqadara in laga jawaabaayo la qadarana mubtada markaan loo qadarayaayo hum ladiina mutaqiintu kuwii weeye maxalo rafcay markaana taalla alladiina kuwaasoo mutaqiinta la sifaynaya yunfiquuna bixinayay fi saraa'i wakhtiga nicmadiiyo ladnaanta gudaheeda wax baxsanaya oo sadaqadaysanaya waadaraa'i iyo wakhtiga dhibaatada gudaheedana wax oo sadaqadaysanaayey waalkaadimiina bilghayr marka hadda waxa weeye walkaadimiina maadaama lagu sii cadfay waxa fiican markaysa markaa nasbada ama jarka labada weji mm, labada weji ila waxa weye hadday maxalu rafca taallo walkaadimuuna la odhan lahaa marka wejiga kale taasaa ka hortimi laakiin mawaadicda qaarkood bay saddexdiba ku bannaan halkan markaa laba wejiba yani markaa ka imanaya waa nasbada iyo jarka walkaadimiina iyo kuwii ahaaday qarinayey alghayda cadhada qarinayey waalcaafina iyo kuwii cafinayay ahaaday iska dhaafay caninnaasi dadka xaggooda oo hadday dadku ku tacadiyaan ama wax ku sameeyaan ama ku aflagaadoodaan ama ay dhib u geystaan yacni markaa iska dhaafayo cafinayo aan ka argoosanayn wallaahu allah yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafalayuu jecel yahay waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum waaladiina iyo kuwii ahaaday idaa facaluu markay sameeyaan waxaa kaloo ku bannaan inaad istiinaaf ka dhigto oo markaysaga lagu khabro jumlada ulaa'ika jazaa'uhum makhfiratun min rabbihim waaladiina kuwii idaa facaluu faaxishatan markay sameeyaan xumaan aw dalamuu ama ay dulmiyaan anfusahum nafahooda ku tacadiyaan oo dulmiyaan dakaruu llaha allaha xusayey fastakfaruu dembi dhaaf weydiisanayay lidunuubihim dembiyadooda in laga dhaafo allah ka dembi dhaaf weydiisanaayo waman yakfir dunuuba yaa dembiyada dhaafa laa axada yakfiru dunuuba cid dembiyada dhaaftaa ma jirto ila allahu allah mooyaane walam yusiruu aan ku nagaanayn oo ku daa'imayn israarku waa maxay waa mudaawamada la daa'imo weeye walam yusiruu aan ku daa'imayn oo joogtay inaynu caadaysanaynin calaa maa facaluu waxay sameeyeen oo dunuub ah wa hum yaclamuun walxaal hum yagu yaclamuuna iyagoo garanaya aan israar la imanaynoo ku daa'imaynoo joogtaynaynoo caade ka dhiganayn caadaystayaal aan noqonayn ulaa'ika kuwaasi jazaa'uhum abaalmarintoodu makhfiratun dembidhaaf weeye dembidhaafkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay wa jannaatu iyo jannooyin abaalmarintoodu waa taa waa makfiro iyo jannaad jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabbaynayso min taxtihaa hoosteeda ay yaacayso ama ay sabbaynayso al anhaaru duldurradu ay sabbaynayaan khaalidiina fiiha xaal markaa yacni markaa sugayaan inay ku waaraan jannaadkaa gudaheeda ay ku waaraan ay sugayaan ay sidaa qadaranayaan wa nicma ajru lcaamiliin sheegista loo sheegayna si ay u qadarinayaan wa nicma ajru lcaamiliin wa nicma waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday ajrulcaamiliina kuwa markaa camal falay ajarkoodu u wanaagsanaaday yacni markaa ajruhum haada ajarkooda kaas aayaadkii aynu soo aragnay dabadeed waxaa laynoo keenay mawduuc ku saabsan ribada oo ilaahay mu'miniinta ka reebaayo inay ribada cunaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu riba adcaafan mudaacafa culammadu waxay isweydiiyeen munaasabada ay la leedahay maxay tahay aayadaha ka horreeya waxay ku saabsan yihiin yacni markaa dagaaladii jihaadkii bay ku saabsan yihiin oo ghaswatu uxud iyo ghaswatu bedrin baa laga soo warramay labada aayadoo ka horreeyana yacni amarkiiyo tasarufka iyo maamulka inuu allaah leeyahay yacni markaa khalqigoo dhanna iyo dhulka waxa ku sugan dhammaantoodna allah inaan cid la wadaagtaa jirin ee allah la gaar yahay ilaahayna cidduu doono u dembi dhaafayo cidduu doonana cadaabayo ghafuur raxiimna yahay aayadaha ka dambeeya aayaddan ribada ku saabsanna naarta iyo jannaday ku saabsan tahay iyo sifada markaysa waxaan yacni marka ahlul iimaanka bay ku saabsan tahay iyo boorrin lagu boorrinaayo si dembidhaaf iyo jannaad ay u helaan inay sababtii la yimaadaan ay dembidhaafka iyo jannaadka ku heli lahaayeen haddaba munaasabada aayaddan ribadu meeshan ay la leedahay maxay tahay aayadahan ay la leedahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen munaasabaday la leedahay waxa weeyaan ribadu waa dembiga ilaahay uu yidhi fa'danuu bixarbin min allaahi wa rasuulih yacnii haddii waxa weeye ah, ribada markaa iska dayn weydaan dagaal ogaado dagaal markaysaa markaa ogaada in allah idinla dagaalamaayo haddamaaragta fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih haddaa yeeli weydaan oo ka tegi weydaan oo ka hadri weydaan ribada dagaal qaba ogaada markaysa markaa allah iyo rasuulkiisu in idinla dagaalamayaan dagaalkuna wuxuu sababaa dil buu sababaa marka kaannahu in la leeyahay haddaa markaa ribada iska dayn weydaan waa jabaysaan waana laydin laynayaa ya haddaa ribada iska dayn weydaan waa jabaysaan waana laydin laynayaa maantana waxa weeye yacni muslimiin fara badan oo aan markaa waxaa la koobi karin ayaa markaa ribadii caado ka dhigtay ya bangiyadu maxay sameeyaan waxaa dulsaarkee la samaynayaa maxay tahay in dadka wax la amaahinayo baayac mushtar badani maxay sameeyaan yacnii ribadii waxay tahay aad iyo aad bay u faaftay jabka muslimiintu jabeen ee laga gacan sarreeyey waxyaalaha sababay ka mid tahay waxyaalaha sababay ayay markaa ka mid tahay markaa saas aawadeed yacnii ribada in layska jiro khaas ahaan waa laga qaadanaya sida markaa yani yani adiladu ay sheegayso in marka waxa weeye sharaa'icda kale o dhanna in lala yimaado inay nasriga ka qayb qaadanayaan oo haddii markaa shareecada lagu toosnaado nasri baa imanaya haddii waxa weeye markaa cisyaanka iyo xumaanta la caadaystana dee jab baa imanaya wa jucila dillatu waasakaaru cala man khaalafa amrii yacnii dulliga waxaa laga yeelaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cidda amarkayga khilaafta ayaa korkooda dulliga laga yeelay damaarta oo gaaladuwaasuu kuwa khilaafay yacni cumar bnu khataab markuu la ballamayey ciidan uu diray ayuu wuxuu markaa kula ballamayey inay taqwada ilaahay aad ugu dadaalaan oo cisyaanka iska ilaaliyaan waxaanuu yidhi walaa taquuluu ina caduwanaa sharun mina falan yusallata calayna falarubama sullita calaa qawmin man huwa sharun minhum haddamarta ha odhannina buu yidhi cadowwayagaa naga shar badan oo na lagu sallidi maayo qowm in lagu diro oo lagu sallido ayaa dhacdaa cid iyaga ka shar badan ciqaab bay noqonaysaa lagu ciqaabaayo ciqaab lagu ciqaabaayo ayay markaysa waxa noqonaysa marka waxa weeye waxyaalaha jabka sababaya ribadu waa ka mid xadiiskii ciinada laftiisuna waa tilmaamaya ida tabaayactum bilciinati waakhadtum akhadtum adnaba albaqari wa radiitum bizarci wa taraktum aljihaada fii sabiili illahi salat allahu calaykum dullan laa yanzichu minkum xata tarjicuu ila diinikum laa ta'kuluu riba adcaafa mudaacafa ribad iyadoo labanlaaban ha cunina miyaa laga fahmayaa haddaynay labanlaabnayn waa laska yarlayska yara cuncuni karaa maya laa mafhuuma lahu mafhuum mukhaalafo ma leh adcaaf mudaacafa maxay tahay cid baa markaysaga markaa yacni wax daynsanaysaa ribadii markay daynsato waxbaa lagu heshiiyey waxaa la yidhi markaysaga intaasaa dulsaar kugu ah xilliga intaasaanad ku bixinaysa haddaad ku bixin weydo ima an taqdiya wa ima an turbi bay odhan jireen gaaladii carbeed ama waa inaad markaa dayntii bixisaa ama waa inaad kordhisaa dulsaarkii dulsaarkii wuu labanlaabmayaa yaa idaa xalla daynu daynkii hadduu xaalli noqdo wakhtigiisi gaadho haddana markaa waxa weeye aan markaa wax lagu bixiyo loo haynin amaba aan la bixin wuxuu noqonayaa markaysagaa mid sii kordha daad markaa waxa mar walba waa sii kordhayaa mar walba waa kordhayaa marka adcaafan mudaacafa macnahaasaa laga tilmaamayo macnaha ayaa laga tilmaamaya marka dulsaarka waxaweye la sameeyo ribadu laba nooc bay u qaybsantaa riba alfadli iyo riba alnasii'a ayay u qaybsantaa riba alfadli waa ashyaada qaarkood oo laysku iibinaayo oo isku mid ah in ziyaado loo kala yeelo ayay noqonaysa masalan timir baa timir lagu iibinayaa labada timirood baa la yidhi mid baa sii fiican markaasaa labadii timirood wasnan biwasni iyo dembiyad may noqon yacni qaar isla eg oo naqad wada ah noqon iyadoo timir timir lagu iibinaayo ya waxay noqonaysaa markaa riba inay soo gashay hadday deyni soo gasho yacni waxaweye iyadoo timir timir lagu iibinaayo yacni waxa weeyaan markaa ribay noqonaysa ribay noqonaysa shaciir baa shaciir lagu iibinaya milix baa milix lagu iibinaya wahaakada dahab baa dahab lagu iibinaya yacni marka waxa weeyaan marka ashyaada noocaas hadday ziyaado loo kala yeelo iyadoo markaa magicii ka siman yihiin oo isku nooca yihiin ama ziyaada loo kala yeelay amaba markaysa markaa dayn baa soo gashay walow qayb ka midaba ha ahaatee ribay noqonaysa riba alfadli baa la yidhaahdaa riba nasia waa maxay waa ribada amaahda ku timaada waa ribada amaahda ku timaada waa tan dulsaarka la saarayo dheef korka ama dulsaarka markaysa waxa la saaro yani markaa taas yani baa marka waxaa la amaahinayaa marka wixii la amaahiyo ayaa waxaa la odhanayaa intaas oo dul saara ayaa marka waxaa yani markaa waa inaad la soo celisaa oo la shardinayo oo la shardinayo qofku hadduu dayn qaato markaysaa markii hore yani dayn buu qaatay dabeedna marka waxa isagoo aan markaa lagu shartin buu markii uu iska bixinaayey ziyaado qofkii ugu soo daray cinda alqadaa ka horna uma sheegin ya taasi waxay noqonaysaa marka waa ka duwantahay waa ixsaan markaysaga uu sameeyey ayay marka waxa noqonaysaa laakiin eh, haddii marka waxa weye ay noqonayso marka hore in la shardinaayo ziyaadada iyadu waxay noqonaysaa ribadii bay noqonaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam jaabir bnu cabdillaahi wuxuu ka iibsaday eh, yani wuxuu ka iibsaday awr buu ka iibsaday markuu ka iibsaday awrkii ayaa wuxuu shartistay safarna waa ku jireenoo madiine may joogin inuu markaa ku gaadho yani marka ehelkiisa lacagtana waa ka amaahda yacni amaah buu ku iibsaday markii dambe madiine la yimi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam lacagtii waa siiyey wa zaadahu waana u kordhiyey markaa ziyaadadaas maxay dhacday cinda alqadaa waa markii daynta la bixinayay bay markiisa waxay dhacday mid hore loo sii sheegay maaha ta noocaasi waxay noqonaysaa ixsaan bay noqonaysaa laakiin tala shardisanaya iyadu waa ka duwan tahay riba nasiya marka mafhuumkan maxaa looga qaadan waayey in markaa inta yare ay bannaan tahay waxaan looga qaadanaynin nusuuso kalea jiroo ribada markaysaga itlaaqan u diidaya waa kow mar haddii nusuuso kale ay jiraan oo markaysaga ribadii itlaaqan u diidayo oo ribo oo dhan markaysa markaa la reebay yaa faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulihi sidaa loo cammimay fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allaahi wa rasuulih in la yahay waxbaa ka bannaan ribadii ma suuragal aha ribadiina inay wada xaaraantaa laynoo sheego nuso kale iyo addilo kale sheegeen nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dirhamu riban yaakuluhu arajulu wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allaahi min sittatin wa alaasiina waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska xaakim wakhayruhu soo wariyeen sheekh albaanina saxiixinayo hal dirham oo riba ah waa dirham qura wey hadda hal dirham oo riba ah ou ninku cuno isagoo garanaayo inuu ribo yahay uu cuno ilaahay agtiisa wuxuu ka daran yahay ilaahay agtiisa wuxuu ka daran yahay lix iyo soddon zino ayuu ka daran yahay lix iyo soddon goor in la zinaysto halkaa dirham ee ribada ah ee qofku badrheer uu cunay ayaa ka daran aayadda waxaa la yidhi allah yidhi laa ta'kulu riba ribadaha cunina cunista waxaa looga jeedaa isticmaalkeedoo dhan baa laga tilmaamaya haddii la cuno iyo haddii markaysagaa si kale loogu takri falo ribadii oo loogu intifaaco waa isla halkii qofku ma odhan karo ma cunine dee guri baan ku dhistay ama cune dher baan ku iibsaday ama cunina waxa weeye fadhiyo iyo ayaa ka samaystay iyo sariiro waxaa la odhanaya waa fii macna alakli wax farqiga udhaxeeya cunista la cunaayo ee intifaaca kale lagu intifaacaya ma jiro ya yacani marka intifaaca ribadii ma bannaana saas aawadeed baa markaysa wax alla wixii ka agdhow oo dhan markaa la diiday lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawaa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey rasuulka ilaahay wuxuu nacdalay calayhi asalaatu wasalaam ka ribada cuna ka ribada cunsiiya yacni ka bixiya ka ribada bixiya ya ka ribada qoree karraaniga ka ah labada markhaatiyada ka ah intaba waa nacdalay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa qaala hum sawaa waxaanu yidhi waa isku mid ba ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa ta'kulu ribaa ribadaha cunina adcaafan mudaacafa xaalay markaa labanlaaban tahay ha cunin oo labanlaabiyo ay u saaxiib tahay adcaaftaasoo yacni mudaacafatan la labanlaabay bialifin wa duuniha yacni marka qiraa'ada wuxuu ku ishaaraya laba qira'a oo mudaacafa iyo mudacafa midna alif bay leedahay midna alif ma lehe shad bay leedahay waana bimacnan mudaacafa iyo mudacafa waa laba qiraa'o oo sabci ah waana isku macnay laakiin markayna alifka wadan yani tashdiid baa la socda inuu nasgareeyaa ficnaya yani bialifin alif xaalay ku sugan tahay wa duunihaa ay wa duuni alifin iyo alif xaalayna ku sugnayn alif ka madhan tahay marka waxa weye laakiin caynka ayaa shidan markaana mudacafa ayay noqonaysa bian taziiduu fi lmaali waxayna ku dhacaysaa suuradeedu marka adcafan mudaacafa tahay suuradeediibuu kuu sheegay baa u taswiir weeyi bian taziiduu inaad kordhisaan filmaali maalka aad kordhisaan cinda xuluuli ajal marka wakhtigii uu daynku xaalli noqonaye la bixinaya ay gaadho yacnii wakhti baa lagu heshiiyey daynkaa in la bixinayo oo qoran wakhtigii bay gaadhay markaasaa dabeedna markaa la yidhi waa inaad kordhisaan wa dalabkana aad dib dhigtaan marka waxa weeye taasay adcaafan mudaacafa ku noqonaysa wattaquu allaha allah ka baqa bitarkihi tegista laga tegaayo ribada allah kaga baqa lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan ay tafuusuuna aa u guulaysataan oo ugu guulaysataan waxa weeye janno iyo raalli ahaansho wattaquu naara naarta ka baqo iska ilaaliya allatii taasoo u ciddat la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey an tucadabuu biha waxaa ka baqataan oo iska ilaalisaan an tucadabuu in laydin cadaabo iska ilaaliya biha naarta laydinku cadaabo taa iska ilaaliya an tucadabuu biha waxaa loo jeedaa naartii buu fasirayaa sida looga baqaayo waxaa laga baqayaa maxay cadaabista laysku cadaabaa ayaa laga baqaya oo laska ilaalinaya an tucadabuu biha in laydinku cadaabo iska ilaaliyo iska jira wa atiicu llaha allah ateeca warasuula rasuulkana sala allahu aleyh wasalam ateeca lacallakum turxamuuna si laydinku naxariisto allah marka iyo rasuulkiisaba ateeco raaca waxay idin amraan la kaalaya waxa idinka reebaana ka dheeraada halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub